بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى باب ما شيء بابها لا حد فيه وحضون كواجبين يعني وبيان الأحوال التي لا يجب فيها حد waa axwaashii caddaynteeda waxad awna ka waajibay markaa qaala maalig wuxuu uhi inna axsana maa shayka ugu wanaagsan oo sumica la maqlay markaa fil amati addoonta oo yaqacu bihaa uu ku dhacaya arqajul ninku walahu fiiha uu sugnaaday markaas waxa weeyaan shirkun cid la wadaagta annahu laa yuqaamu calayhi alxaddu xad laga oogi maayo wa annahu yulxaqu bihi alwaladu ilmaha waa la haleeshiini wa tuqawamu calayhi aljaariyatu gabadhana waa lagu dulqiimayni xiina xamalad markay uuraysato fa yucdaa shurakaa'uhu waa la siini xisasahum qaybahoogii min athamani lacagta ay ku lahaayeen wa takuunu lahu wa takuunu aljaariyatu addoontuna way u ahaan lahu isaga u ahaan وتكون الجارية مرخا جارية مرخاسية أضونتنا إساقي مرخا وصغنانيسا وعلى هذا كادسيس هذا الأمر أمرك عندنا أنك أكتيدا أمرك أنك أكتيدا واسداس ويان مرخا أضونتا مرخاس وحاويان حدير ليس لليهي إنه ننكو كليس كجماعه أرنتاس واك حرام ويان وأرنك حرام مرخاس waayo wadigani markaa jimaacani mulkiga qofkaa kale ka hor imanayaayo qof kale mulkigii inaad ku tasarrufto waa arrin xaaraamo weeyaan marka wuu ka hor imanayaa markaa allahu mustacaan markaas waxaa weeyaan ilaahina subxaanahu watacaala ma xalaalayn markaas oo waxaa la yidhi waaladiina hum lifuruujihim xaafiduuna ilaa cala aswaajihim aw maa malakad aymaanuhum dee aw maa malakad aymaanuhum keligiima mulkisano walidaalika arrintaas waxay noqonaysaa qalad bay noqonaysaa laakiin haddaba hadduu jimaa taas wax khilaafo kuma suna inay xaaraam ka tahay laakiin hadduu jimaa waxadama ku waajibaya mas'alada ahlucilmiga badankoodu waxay qabaan waxad ahoo ku waajibayaa ma jiray qabaan markaa laakiin waxay noqonaysaa laba xaalo mid ka mida noqonaysaa imaa inay uuraysatay wa imaa inayna uraysanin haddayna uuraysanin way wada laakiin meheru mitli ayaa la bixinayaa meheru mitligaasna waxaa la siinayaa shariigii kale ninkii kalea la siinayaa waay allahuma mustacaan aleyhi tqlaam xataa hadduuna qasbino iyada isku dhiibto waxaa weeyaan marka meher mitli ayaa loo dhiibayaa xaaladda labaad waa inuu ureeyo maalan haddii uu ureeyo oo maalan ay markaa uraysato iyana markaas waxa weeyaan waxaa la samaynayaa addoontaadu iska qaadaa la dhahayaa mar haddaad iska qaadatana waxaad samaysaa qiimadeedii baa la qiimeynay laba kun bay ahayd kun celi marka saaxiibkaagi kale saasaa lagu dhahaya marka qaala maalik wuxuuri raxima allahu tacala fi rajul nin oo yuxilu rajuli ninka kale u xalaalaynaya jaariyata adoontiisa inahu in asaabaha isago hadduu jimaaco inahu in asaaba hadduu jimaaca aladii kii lahu loo xalaaleeyey quwiman caleyhi waa lagu dulqiimeyn yowma asaabaha maalinku jimaacay xamalat uuraysataya aw lam taxmil maya uuraysanna waduliya canhu lxaddu xadkan waa lagaga difaacayaa bidaalika arrinkaas arrinkii waa fasaxa loo fasaxay fain xamalad hadday uuraysatana ulxiqa waa la haleeshiin bihi ninkaa loo xalaaliyey alwaladu ilmaha la haleeshiin ah, ilmaha la haleeshiin waa masaladaa hore waxa weeyaan waa tu kala tanno oo masaladaa hore daba socoto waxa weeyaan haddii nini uu ku yidhi aniyo addoontaydaan xalaaleeyey waa la qiimayn addoontaas markii la qiimeeyo qiimadeeda waxaa loo celinayaa sayidkii wax u ninkan ayaa loo celinayaa markaa isna adoontuu ku wareegayaa waa sidaa macnaheedu xadna laga oofi maayo oo dee waa loo fasaxay macnaha ilan qaacidada waxay tahay alxuduudu tudow bishubahaati xuduudda waxaa lagu difaacaa shubahaadka markaa qaala maalig wuxuu yidhi fi rajulnin ninkoo yaqacu calaa jaariyati ibnihi wiilkiisa addoontiisii ku dhacay oo ibnatii gabadhiisii يعني gabadhiisu adoonta ay adoonteedii innahu yudlaw canhu lxaddu xadka waa laga difaacayaa watuqaam waa lagu qiimeyn calayhi dushiisa aljaariyatu adoontii markaa xamalad uuraysataya aw lam taxmil mayna uuraysanna yacni waxa weeye ninku hadduu jimaaco isla adoontii wiilkiisu lahaa ama adoontii gabadhiisu ay lahayd أرنتا مرقا وحد الدشري سما عند أهل العلم عند أكثر أهل العلم أغراه منهم مالك باكمدة وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي أبو ثور إيه ابن مندر باوحيراهن عليه الحد ها حد بالقول إياه مرقا حدك ولقى أوفنيا حدك وحن لقى أوفنين بالنا مرقا سحويا أنت ومالك لأبيك حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم وسيدا إلى طوراني في معجم الكبير كصوصاري أنت ومالك لأبيك anta wa maaluka liabiika waxa weeyaan macnaheedu bimacnaa markaas waxa weeyaan adiga iyo xoolahaaguba aabbahabay u sugnaadeen haddaba macnaa ilmahani waa min kasbi lqajul soo maaha sidii qisaasta marka looga difaacayay ayaa markaa ninkan marka anta waa isagii wiilkii weeyaan wa maalukana waa addoontiisii dee isagiiyo markaas waxa weeyaan addoontiiba xadiidkay soo gelayaan marka waa laga difaacayaa xadka markaa waxba lagumana marka allahuma asalamu calayh واي وحدثني مالك بابا اي ورخمي عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن بكوري ان عمر الخطاب قال للرجل وحو كيري خرج بجاريه اضون خرج لبخ بجاريه اضون لامراه اسلانتي سمرقاس waxa weeyaan خرج لبخ بجاريه اضون لامراه اسلانتي سنات ها واي اللهم استعان اضونتي اسلانتي سو اضون الى حيد بو لبخي معهم عيسى في سفر سفر وكحيسي فأصابها وجماع صفر قيبو كجماعي فغارت امرأة إسلام دي سباه ناصي أها إسلام قبضي وأوران بارت فذكر ذلك أرنقاس وشاكت لعمر وخطاب فسأله ويدي عن ذلك أرنقا فقال وحول وهبتها لي ويه بيس وحول يا ابن المؤمنين بين بشيء سابنت إذا لين عصي ويه بيس فقال عمر وحول لا تأتيني واضي لئما بالبينة مرخاتي أو لا أرمينك بالحجار والله أيحامك ودلي اللين fiiri marka qofka la qadminaya adoon inuu ka zinaystay iyo xor inuu ka zinaystay laa farqa waaya qaala wuxuu yidhi factarafat waxaa weeyaan allahuma stacan ilan ashaykhu washaykatu idaa zanaya fardumuuhu albatatan nakaaran min allahi wallahu casiizun xakiim waa caam soo mada fahmin ee lama sheegin markaas waxa weeyaan inuu markaa اللهم استعان الضون كزنيسه iyo markaas waxa weeyaan inuu markaas xor ka zinaysan lama kala sheegin hada markaas at-takhsis bidun mukhassis waa baadil adina waxban qasi tiraadayo adoo mukhassis baysan waa baadil markaa فقال عمر وحور لا تاتيني بالبينه عني والله مرخاتو هذه الايمان او لا ارمينك بالحجاره دغحما كودلي قال وحيدي فاعترف الامراه سانتي سوا قرتي انها وهبتها انه يبيس له يسق احنا صاحب بلد تمر فروا ولذلك رواية إمام البيهقي في السنة الكبرى وكسو صار مرقى صحويا بإسناده إلى النافع وحوي المرقى وهبت امرأة لزوجها جارية وهو بيسي فخرج بها في سفر ملبحي فوقع عليها وقرعي فحضر وإذا أوريس طيبا فبلغ امرأة وحسوه قال حبلها أور كيدي سوى قال والله يضونت هذا أوريس لي فأتى عمر الخطاب أتمد وحي كتري إني بعثت مع الزوج بجارية تخدمه waxaan adoon uh, zawjkayga la diray adoontaydii iyadoo inay u shaqaysa ma anigu inuu urayo ma aan rabin fabalaqani annaha qad xabarat inay uraysta bay soo gaadhay ninkii markuu soo galay buu Umar wuxuu ku yiri ma facalta eh, ma facala ma facalta bil jariyati al fulana ahbalta warga adoontii hiblaahay maxaad ku samaysay ma uraysatay ma uraysay buu ku yiri markaasuu nacamha markaasuu yiri ibtacta ma soo iibsatay adoonta markaasuu laamay markaasuu yidhi fawahabad allaka may ku hibaysay markaasuu yidhi nacam haa markhaati ma u buu ku yidhi maya buu yidhi markaasuu yidhi haddaba markhaatii keen ow la arjumannak waan ku rajulayaa islaantii markii loo tegay lagu yidhi ina zawjaka yurjam odaygaaga waa la rajulayaaba iyay soo booday iyadoo markaa dheg la qabto lahayn hogaanka <laughs> ordaysa ayaa cumar khadaab u timid waxay tidhi yaa amiiru lmu'miniin waa markaas waxaa weeyaan waan u bay tidhi sidii baa xadulqadafkii laga daayay marka laakiin iyadii baa xadbiqodofkii laga garaacade isagii isagii sidii baa xadkii laga difaacay radbintaha laakiin iyadii xadbiqodof baa laga garaacay markaa fajaladahaa cumar alxadda xadkii buu ka garaacay waa xadbiqodofkii waayahay allahuma mustacaan aleyhi tqula marka haddii uu markaas waxaa weeyaan zawjku uu jimaaco markaas waxaa weeye addoonta zawjadiisa culimadu afar qowl bay isku hayaan masalada imaam maalig iyo jumhuurtu waxay leeyihiin xad baa lagu leeyahay ها culimada qiimo kamid waxay yiraahdeen ma yelaysa calayhi had ee wada qiimeenu qiimadeedin buu sawjadiisa u magdhabi hadii ay iyadu isku dhiibtaa adoontu hadii uu qasbay miya ya way xoroobaysaa waana la qiimeyn bay yidhaaheen imaam axmed iyo isxaaqi ayaa qaba iyo cabdillahi mascuud iyo qowlka horena waa qowlka markaas waxa weeyaan cumar markaas waxa weeyaan uu qabo ha allahuma mustacaan wacalayhi tulan waa misle markaa la isku hayo ha cumar iyo cali iyo cataa iyo shaafici malik waxaa iyada markaa laga wariyay annahu kawadil ajnabiyati waa markaa gabadh ajnabi u jimaaco kaleba laga soo qaadi ama ha xalaalaysamayna xalaalayn bay dhahay waayahay markaa masaladaas waa masalo khilaafiya bal aynu iska soconna hadda waaya baabu maa yuqdacu fiihi miya dababta taayikaadi nusakhu way kala duwan yihiin nusakha hindiga badankoogu iyo nusakha markaas waxaa weeyaan waxay dhigaan nusakha hindiga ah dhammaantood kitaabu sariqaba kitaabu sariqay dhigaan ya nuskhooyinkiina ma dhigayaan kitaabu sariqay dhigaan nusakhda masriga ah iyo mutuunta iyo shurqaaxdooduba waxay sheegaan keliya baabkanay baabaysaan baabu maa yajibu fiihi alqadcu sidaasay baabaysaane intaa la haysa haddaba nuskhooyinka kala bedelanay baabu maa shuba yajibu waajibayo fii dhexdiisa alqadcu waajibayo الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى وحكو شيغا كتاب كيسا المغلي من جلك لبيا طمنا صفحة أفر بقل لحية طمنا أيها وحكو شيغا رحمه الله تعالى مسألة القدع مخاصة وحولا لا القدع لا يجب إلا بشروط سبعة شروط تطبعين لها الموجانة كو إنه وحن وقت توق لميهي وأخذ المال خفية دي سوصنا اسمع ها اللهم استعانوا عليه تقولنا لابا إنه وحن نساب ليه wada waxa doon nisaab dhanayn markaas waxa weeyaan la goymaayo fuqaadu soo wada yihiin gabi ilaa xasan basri iyo daawud al-dhahri iyo iyo shaafici gabadhiisa wiilkeeda ha waxa kuma cadalaya ibnu bint shaafici waliha adiga imaam shaafici wiila uu yahay ayaa saaqaba iyo khawarisi waalnayd qoladii firqada khawarisi leejilay halkaas milyan iyo waxay leeyihiin waxay yiraahdeen yuqdacu fil qalil wal kathir labadaba فمحاول دليشتين لعن الله الصادق يسرق الحبل حرق فتقطع يده بالقيم ويسرق البيضة وكم بوحدي فتقطع يده بالقيم حديث متفق عليه انت كاسا من دليشينا في القليل اللي واحد يسنقره waaya taa waxaan dhahaynaa sheekh laba arrimood arrinta koowaad waxa weeyaan baan dhahaynaa xadiidka waxaan kaga jawaabaynaa kow haddii sidaaba la yidhaaho cumuumkaa lagu deynba la yidhaaho ijmaaca saxaabaduna wuu khasisay oo fii rubici diinaar iyo wixii ka badan mooyaane wax kale umayna goynin waxaa kaloo nasakaya khasisaya xadiidka laa qadca ilaa fi rubci diinaarin fasaacidan waayahay haddaynu caamka u daliishano sida kale haddaynu u dhignana beriga markaas waxaa weeyaan waxaa la dhihi xarigan ayaa marka xarkaha waaweyn ee doonyahaya lagu xidho ayuu haayo maalan tusaale ahaan markaa lacag intaa dhan rubucu dinaar gaaraya ayuu aha markaa waxaa kaloo markaas waxaa weeyaan la dhahayaa markaa maya ee markaas waa ihaanatan lahu iyo zajran linnaas iyo taqliidan buu nabigu sida u yidhi calayhi salaatu wasalaam shardiga saddexaadna waxaa weeyaan waxaa la xaday inuu maal yahay ha waa inuu maal yahay markaa مثلا ilma yar buu xaday malagoyri <laughs> maya sida ay qabaan imaam shaafici thawri asxaab ra'yiga ibn mundir sida ay qabaan laakiin xasan basri imaam malik isxaaq waxay qabaan waa loo goyn hadduu ilma yar xado gacanta la jir maal baaba loo goyn ilmaha ka qaalisan bay yidhaaheen saad wuxuu adilmayo war adu markaa halkaa meesha khilaafkaasa ku jira marka iyada shardiga afraadna xirzu mithli waa inuu ka xado sida ahlu cilmiga badankood waa yidhaaheen thawri iyo maalik iyo shaafici asxaaburaayiga khilaaf badanna unan ku sugnay masalada ila caaisha iyo xasan xasanulbasri ibraahim naqaci ayaa waxay yidhaaheen alaabta hadduu isku urursado kole qowlka imaam maalik baa noo sheegi doonay hadduu isku urursado oo markaas waxaa weeyaan laakiin weli isagoon gurigii ka saarin la qabto waa la goyn bay yidhaaheen biictibaari laakiin sida raajixa la goyn maayo weli wax ma xadin be waa laga qinaaxu ah, shardiga shanaad waa markaas waxa weeyaan inuu yahay markaa caaqil shardiga lixaad waa inuu baaliq yahay allahuma stacaan caleyhi tuqlam shuruud markaas waxa weeyaan eh, allahuma stacaan shardiga kalena waa inuu yahay markaas waxa weeyaan muslim intaas weeyaan shardiga toddobaad shard marka culimada halka waxay dhan tilmaana waxay isku hayaan waxa loo goynaya intuu leegyahay misaabkay isku hayaan culimada qaybo ka mida ah waxay yidhaaheen waxaa loo goynayaa markaas waxaa weeyaan rubucu dinaar oo dahab ah ama saddex dirham oo fida ah ayaa loo goynayaa qofka ama wixii qiimadiisu ay tahay saddex dirham ama rubucu dinaar qiimadiisu yahoon fidiya dahab ahayn sidaas waxaa qaba imaamu maalik isxaaq ha saasay qabaan markaa iyagu allahuma ustacaan caleyhi tqullah caa-ishana waxaa weeyaan waxay tiri laa rubca ilaa fii rubci diinaar iyo fasaacidun baa loo geyn karaa waa cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo siday qabaan iyo fuqahaa sabca bilmadiina iyo cumar bin cabdilcaziiz ow saaci shaafici xadiidka caaishana waxay u daliishanaya laqadca ilaa fii rubci dinaarin fasaacidan bukhaari baa soo saaray raqamka lix kun toddoba boqol todobataniyo sagaal waaye allahuma mustacaan waxaan isaga raqam kaa u sheegayaa hadhow si aad suraaxda bukhaarigana aada uga sii fiirisiin iyadana markaa waa iskaga baahantii moogtahay waa raqamka lix kun iyo toddoba boqol toddobatan iyo sagaal laa qadca ilaa fii rubci diinaari fasaacidan cuhmaan albitiyi baa wuxuu yidhi hal dirham iyo wixii ka badan hadduu waa loo geyn abidari abi saciid alkhudri baa waxay yidhaaheen afar dirham iyo wixii ka badan baa loo عمر isagu wuxuu yidhi ana alkhamsa laa tuqdacu ilaa fi lkhams sulaymaan binu yasaar iyo ibn abileyla ibnu shubduma ayaa waxay leeyihiin markaas waxaa weeyaan waa inuu shan dirham iyo wixii ka badan waxdo cadaa iyo abu xaniifa iyo asxaabuhuna waxay yidhaaheen diinaar ama toban dirham baa loo goyn karaa oo xadiidka waxaa tilmaamay yidhaaheen yani markaas waxaa weeyaan can camar bn shacayb can abihi can jadihi عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله قد عيلا في عشر دراهم وايه مسألة مرخوة مسألة اسكوها ايوه ابن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري وحو شيغا لباتن مذهب wax ku dhow zalqaanna fi sharh muwatta wa isoo ku soo naqliya bayib wax kamida macna waxa kamida qolay iyagu in yar iyo in weyn boorta waa loo goyn zaahiriyada qayb kamida khawaarisi iyo xasan basri weeyaane qolo waxay yidhaaheen maya markaas waxa waa la goyni ilaa wixii liita mooyaane qolo waxay yidhaaheen maya waxaa loo geynayaa hal dirham iyo wixii ka badan asmaan albitiya iyo iyo rabiiciya weeyaane qolo waxay yidhaaheen afartan dirham baa loo goynba ama afar dinaar qolona waxay yidhahan laba dirham baa loo goyn qolo waxay yidhahan laba dirham iyo wixii ka badan qolo waxay yidhaaheen maye markaas waxaa weeyaan saddex dirham bay yidhaaheen allahuma ustacaan wacalayh tulan qolo waxay yidhaaheen maye dahab hadduu yahay rubuc dinaar waa inuu yahay hadduu keyrkii yahayna dahab waxaan ahayna qiimadiisu waa inay saddex dirham dhantahay bay yidhaaheen qolo kale ama wixii rubucu diinaar gaari karo oo shaafici sida leeyahay ah qolo waxay yidhaaheen maye toban dirham iyo wixii markaa tobankaa dirham qiimadiisa dhan waa sida xanafiyadu ay qabaane qolo waxay yidhaheen rubucu diinaar oo min adahabi ah dahabka markaas iyo walqaliila walkathiira min alfidati walcaruuda ah. ibnu xasmiga qaba daawuud adhaahiri isna saaso oo kale markaas uu qabaa war ilaa markaa ku iyo toban weeyaan arbaciina madhaban wax gaadha ayaa masalada kolley ku jira waynu iska soconaa kulay ku dheeraamayna sida raajixa ah waxaan rubucu diinaar horta waa inuu yahay waxa kale oo dhan miya qiimadiisu waa inay dhan tahay wuxuu xadar rubucu diinaar waa sida waxa kale dhan waa lagu qiimeeyaa وحدثني مالك باي ورحمي عن نافع بن كوريه عن عبد الله هكا باب كونش باب ما يجب فيه القدع وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه قوي في مجن قاشان ثمنه لعقتيسه ثلاثة دراهم صدح درهم يتحي ووحا يسكت لك محل كدرهم يا مرقص حويان halka markaas waxa weeyaan ee Allahumma sta'an rubu dinar iyo dinar fadna dhimaysta afraad saddex dirham marka halka diinaar muxuu noqonayaa saddex markaas waxa weeyaan afar ku dhufo leeyahay soma waa laba iyo toban dirham noqonaya halka diinaar waka marka meelahaas weeyaan ha marka rubu muxuu noqonayaa marka rubu diinaar marka rubu diinaar marka thalath dirham noqonaya saddex dirham اللهم استعان حديث كان بخاري ومسلم باصو صاري وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك بيقول مرخص عن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حبيب بن ابي حسين المكي عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين بن الحارث بن عامر بن النوفل المكي النوفلي واثق نكاس ولباتنا waxay culimadu yiraahdaan caalim bil manasik manasikta iyo waxa weeyaan acmaasha xajkana aad buu yaqaanay sida ibn hajar fi taqrib tahdib ku sheegay ibn hajar rahimahullah ta'ala wuxuu yiri uma soo dhan baba ka wariyaba ibn cabdilbar fi listidkaar mujaladka afar iyo labaatanaad safxada afar iyo timiidka mujaladka saddex tobnaad safxada saddex boqol saddex iyo toban wuxuu ku sheegay wuxuu lam takhtalif ruwaat almuwadda fi irsaali xadiidka inuu mursal iyo ruwaat almuwadda isku khilaafinba laakiin xadiidkan kula macnaa mutasila huwa min xadiid cabdillahi ibn camr wagayrihi xadiidkaas markaas markaas محلها نصاص وحكسغن حديث كاس ومرسل في في الموضع ومسند عند الترمذي والنسائي باسنادهما عن ابن ابي حسين عن عمرو بن ابي شعيب عن جده وكا marfanka ay ilahay saada ana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rijal markaynu soo gaarnay ilaa waxa weeye waanu deersan moogta ana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam qaala wuxuu yiri la qad aqbin ma jirto fi ma thamanin fi thamarin miro mu'allaqin la soo laabiyi yacni midho geedka ku yaala oo geedka ka laalaado qofka hadduu iska goosto xasiid beerta ku taalla hadduu iska goosto ama timir geedka ku taalla dhib mala taasi loo goy maayo ah. laakiin fiiri mid jirta iyadu waa beertii isagoo horur uu ku yaallo laakiin haddii la soo gooyey oo laantii la soo jaray laantii oo iswaatay ilaa midhaheediina xaafadda la keenay oo markaa mirihiin weli aan laga goynin xaafadan la keeno beertiin laga soo gooyey ka waran iyada say noqonaysaa markaa alimaam malik fi lmawaziya wuxuu ku sheegay markaas waxaa weeyaan waa la goyn buu ku sheegay raximah llahu waa la goyn gacantiis ah. walaa fi markalaaqad cafi samarin mucallaqin midho marka geedka ku yaala markaa goyn mu ahaan markaa walaa fi xariisati jabalin walaa fi xariisati waa xariis waa faciilatin oo bimacnaa mafcuulatin ah sumada fahmin yacni walaa fi xariisati jabalin xoolaha buurtu markaa ayuu xaraysay oo buurta ku sugan xoolaha buurta jooganna yaa markaas waxa weeyaan goyn ma ahaanin fa idaa awaahu lmaraaxu xeradu markay soo soo la keeno awal jariinu ama madaarada baan u jeedaa jaliinka waxa loo yidhaha madaarada waa meesha la isugu keenaya haruurka falqadcu gulintu waxa weeyaan fiimaasha yabluqu gaaraya haman mujani gaashaanka lacagtiisa oo saddexii dirham halkaa fiili xaj meeshaas waxaa weeyaan maxaan soo tilmaanay kowna hadda halkan sheekhu raximahullahu tacala wuxuu dul socdaa wuxuu yidhi xoolaha buurta iska jooga hadduu qofku xado buurta xoolaha iska daaqaya la goy maayo oo waa maxay waxaan soo sheegnay sharciga afraad ee shuruuda loo goynayo kamid mid ah inuu yahay markaas waxa weeyaan kownuhu markaa masruuqa min xirzi maal min markaa meeshii lagu xifdinayay in markaas waxa weeyaan qofkani uu ka xaday markaa haddaba xirzu midligii baan meeshan oolin baydaan cinda jumhuur ulculamaa laakiin daawud daahir baa wuxuu leeyahay laa yuctabaru lxirza ninku waa xoolihiisi mar haddii laga xado gacanta la gooyo ninka ka xaday haddaba markaas waxa weeyaan sida walaa fi xariisati jabalin buuraha markaas waxa weeye xoolaha buuraha jooga فإذا لكن اسلام عرفي اي وحبه نقونيسا عرفي اي وحبه كل مسائل بدن كميدا او نقونيسا marka فإذا واهم راحوا xirada markay soo dhumto xoolihi xiradu ay markaas waxa weeyay ay tima xoolihi yimaadeen am aw aljaliinu aw awaahu timirti uu soo dhuma aljaliinu madaaradi iyo uudkii markaa iyo beeri meesha lagu tumaye la keeno falqadcu goyntu waa fi maashi yabluqu gaariya thamal mijanni gaashaan lacagtiis waxadathani waxa ha xifdigu markaas waxa weeyaan waa shardi cinda akthar ahli cilmi caaisha xasan basri ibraahim naqaci kaliya iyo markaas waxa weeyaan eh, ayaa mas'alo kala qaba iyagoo zaa'ida oo waxay leeyihiin inuu xirzi marka jumhuurtu waxay leeyihiin marka la goynayo laba shardi baa loo shardiyaa xirzu mithl shuruud toddoba weeyaan shardiga xirzu mithliga marka waa in meeshii xoolaha lagu ilaalinayo horta uu ka saaro marka uu ka saaro la goyn laakiin isagoo weli ka saarin oo isku urursadoo qaada isla haddii lagu yimaado la goy maayay leeyihiin jumhuurtu daa-uudu daahirna wuxuu leeyahayba xirzumitin lamaba eegaba banaanka hadduu ka qaato bas waa la goynay wuxuu leeyihi marka caaisha iyo xasanbasri iyo ibraahim nakcina hadduu isku urursado waa la goyn bay leeyihiin isagoo weli qaadanin jumhuurta warkoodaana xoog badan وحدثني مالك باي ورحمي عن مالك ما وحدثني يحيى باي ورحمي ويلكي سعيد الله بلا سمع عن مالك بو كوري مرقى عن عبد الله بن ابي بكر سو اسمع وحدثني مرقى نك ما امام مالك ورحمه وايو ويحيى بن يحيى الليثي اللي موضع سين هره صوت ما صدح روايه كسو ياسيسبا يحيى بن يحيى الليثي اي روايه محمد حسن الشيباني اللهم استعان عليه تقلان اي روايه مرقى سحوي uu iska lahaa markaas waxa weeyaan asbaq mu ahaa aduu saddex riwaayo ayuu ku sugan yahay markaa marka inagu nusqadan aynu akhriyayna riwaayadu waa yaxya ibn yaxya al-laythi ay hadathani yaxya an malik qof kalena waa marka wiilkii yaxya u dhalay ubaydillah la dhihi jiray soo garanaysid inta wallahi isteen عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه وعبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه ابي ابي بكر بو كورنيا كويدي سابل بو يقانا وليد ابي بكر magac kale male <laughs> عن عمرو بنت عبد الرحمن بكوري عن عمرو بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنسارية المدنية أن صارقا انتوقع أي سرق حضي في زمان مرقى اسمه من عفان أي في زمان خلافة عثمان بن عفان خلافة ديسي محو هذا مرقى أترجة مثل أترجة بريئة أترجة مثل أترجة أترجة ها utrujatan waa markaas waxaa weeya in la yidhaah luuqooyinka barkoodba waxay dhigaan eh, utranjatan utranjatan oo nuun meesha la soo geliyo waa luuqatun daciifatun qaliila luuqada saxiixiina utrujatun weeyaan oo nuunka laga reebo markaa utrujadu markaas waxaa weeya naxwiyintuna waa siay raalli ka yihiin alimaam alazhari sida uu yidhi weeyaan de markaas waxa weeyaan allahuma stacaan utrujadu waa geed markaas waxa weeyaan asalkiisu midhaba markaasay dadku cunaan midhihiisa sida imaam maaligu yidhi ibnu xasmina maxallahu kaga soo naqliyay ibnu kinaana wuxuu yidhi utrujadu dahabkay ka ahatay asalkeedu ayuu leeyahay isagu markaa utrujada markaas waxa weeye qaarkoodna waa xariir bay bay yidhaaheen utrujada marka waa laysku hayaa waa geed midhihiisa la cunan iska dhaadig allahuma stacaan aleyhi tqullah markaas waxa weeyaan uturjadaas uu xaday marka faamara biha uthman ibn affan ba amray an tuqawm ila qiimay faqul wala qiimay bi 3 dirahim sadh dirahim wa inta loo gelina sooma intii ma marka noqotay min sarfi 12 dirham wa markii lagu sarifo marka 12 dirham bi dinar wa kan leen halka dinar wuxuu dhigmaa 12 dirham oo fidaa marka labiya waxa la yiri markaas rubuc dinar sooma dinar marka afar meel loo qaybiyo afartii sameelo meesha saddex dirham bay leedahay soma saddexda afarta ku dhufa marka labiyo toban bay noqonaysaa marka waa min sarfi ithnaa ithnay cashara dirhaman toban dirham marka lagu sarrifo bidinaaran bidinaaran hal dinaar faqadaa cuthmaan wuuba gooyey dawqacantiisii waay allahuma mustacaan waaleyhi tqulaa riwaaya jirta laakiin hadda cuthmaan ka sugan oo ah toban dirham ayaa loo goonayaa saddex dirham ah وحدثني عن مالك بن بن سعيد الانصاري عن عمرو بنت عبد الرحمن عائشه زوج النبي حاسس صلى الله عليه وسلم قال وحتري ما طال علي يوم ديرانبا وما نسيت القطع في ربع دينار فساعدا وحيتري عائشه markaas waxa weeye ma طال علي zamanku igumuna dheeraan bimacna zaman dheer ma tagin waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam وما نسيت من إلوبين القطع قيم في ربع دينار فساعدا دينار أفر دينار أفر من الله ماشي سفراد وحي كبر من لو قينيو إن مرخص وحويا اللهم استعان wax ka badan markaas waxa weeyaa yaane maana iloobin taas markaa ah fasaacidan soma ya fasaacidan fada sala isku haya luqan kulli wasaacidan bay markaas waxa weeyaan wasaacidan ma la dhihi karaa la fasaacidan marka waa xaala muakada sida al-imam abu uthman ibn jinni uu leeyahay waa xaala muakada leeyahay hal abu uthman waa ragii moogtahay faniga luqada wuxuu markaa haysay qaybo kamid ah اللهم استعان عليه تقلنا وانا ما حيحد حرا قال رجع اوتي وهيدي واي لان بما المشكله سو سما نيري واي اللهم استعان عليه تقلنا markaas waxa weeyaan ee waxay yidhaaheen markaas waxaa weyaan wasaacidan lama dhihi karo waa xaala mu-akada markaas waxaa weyaan xaaladaasi lama yidhaha xaala mu-akida allahuma ustacaan aleytullah xadaanii can malik marka lafdiga xadiidkaa fahmi waayo yani waxay tidhi annaha qaalad maa daala calaya yacni muuna dheeraanin waktigu waktigii nabiga sal allahu alay wasalam ka soo wareegtay dhimashadiisii mayna dheeraanin wamaa nasiitu mana iloobin alqadcu goyntu inay tahay fi ribci dinaarin dinaar afar meeloodh meeshiisa afraad iyo fasaacida wixii ka badan bukhaari muslim baa xadiidka soo saaray waa biyo kaba dhibcaan ah sheekhiga aad u dhihi jiray sida ah sheekh abdullaahi baa waxaad u dhihi jiray markuu soo gaaro muttafaqun calayhi markuu xadiis uga nuri waka waa biyo kaba dhibcaan وحدثني عن مالك بن وريه من يحيى بن وريه عن مالك بن وريه عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عمرو بنت عبد الرحمن انها قال وحيت خرج خرج العائشه وبحضي زوج النبي النبي حاسكيسا صلى الله عليه وسلم الى مكه وبحضي ومعها وحمعيدها مولتاني laba adoomood oo lahayada u sugnaaday mawlataani laba adoomood oo lahayada u sugnaaday wamacahana waxaa gulaamun adoon baa ahaa oo libani cabdilaahi binu bakrin asidiiq u sugnaaday reer cabdilaahi bin abi bakrin sidiiq macnaa caaisho walaalkeed baa adoonkan iska lahaa fabacasad way dirtay maca almawlatayni maca almawlaatayni labadii addoommood macooga biburdin markaas waxaa weeyaan macaws mudajalin markaas waxaa weeyaan اللهم استعان يعني مرجل مرقا لحطي ومرقا قرقير قد خيط عليه مرقا قد خيط لقد صلي وفي بعض الروايات قد خيطت ويان قد خيط مرقا لغو طلع عليه دشيسه خرقه كرم خضراء او عقارا ومرقا حرير امرق وايه فقالوا waxay tiri faakhad الغلام adoonkin baa ka qaatay burga macawsi labada gabdhood labada adoomood ففتق عنه فاستخرجه ففتق وكلا صاري البرد عنه مرقا حويان بردي مرقا يعني معوسي اما قوي ايو كلا صاري قونا ونقن كراي وكلا ففتق وكلا صاري مرقا عنه حقيس عنه مرقا حويا بردي اما قوي اما معوسي فاستخرجه مرقا دي ليلا عنه دي waxay noqonaysaa marka lafdigu mudakar ka yahay hadii waa macuus leeyahay lafdan waa mudakar de taamo wata soma burdigu hadii la yiraahdo xaga macnaana waa muannas marka marka anhu dhamirku waa dhamir qaayib oo mudakara anhu marka min jihada lafdi baa laga fiirinaya laakiin hadii la yiraahdo marka waxa weeyaan go weeyaan waa ismu daabaqeynaya lafta macna dee fastakhrajahu markaas uu ka soo saaray markaas ha ah. Allahu musta'an waja'ala makanahu libdan wa farwatan ha ah. fastakhrajahu wuxuu ka soo saaray markaas waxa weeyaan yacni xariirtii iyo maradii lagu tolay ayuu ka soo saaray markaa wajacala wuu yeelay makaanahu meeshiisii libdan markaas waxaa weeyaan wuxuu yeelay markaa allahuma mustacaan yacni suuf ayuu yeelay libdiga waxa la yidhaha asalka waxaa timaha lagu nabo ayaa la yidhaahaa marka waxaa weeyaan ranji buu mariyey ama eh, oo libdan dhogor buu mariyey ama suuf buu mariyey waka sida zurqaaniga yidhaaheen libdiguna waa jawaaliiq bay yidhaahaan qawaamiis markay ka hadlayaan ama mikhlaa ama waa busto markaa macruufa ayay qaarkoodna yidhaahaan waa kaadib qawaamiis wakhaada cali oo farwatan bu yeelay markaa farwaduna markaas waxaa weeyaan waa markaas waxaa weeyaan suufka dhogorta adiga laga sameeyahay ومر يدنا وخاض عليه مرخص دول طلي فلما قدمت المولتان لبدي ادو مرخي سو غلين المدينه دفعت ذلك ارنكا waxay u dhiibeen دفعت ويبا u dhiibeen ذلك بردغي الى اهل اهلكيسي qoladii lagu soo dhiibay u dhiibeen فلما فتقوا عنه مرخي كلا فرفران كلا جيحان وجدوا فيه اللبد بيكهلين ولم يجدوا البرد كمين هلين بردغي يقوي حريرتا ama macawsi كمين هلين لبدغي بهلين macna go'ii markaas waxa weeyaan suufka ahaa فكلموا المرأتين لودي دمر خيد الله hadleen فكلمتها iyaguna waxay la saadeen Aisha tayna wala soo dilsay iyagii markii leena xageed geyseen alaabta leedii soo dhiibay Aisha ilaahay maxaa noo soo dhiibtay ha فكلمتها Aisha la hadleen zawjana nabiga xaaskiisa sallallahu alayhi wa sallam aw katabata warqad u soo qoreen ilayha Aisha xageeda waa shakr qawi واتهمت العبد kiina inooga horin biilan kii baa qaatay fasuida alcabdu baa la weydiiyey addoonkii can daalika arrinka factarafa wuu qirtay ah. wuxuu yihi anaa ka maarmi waayo waan qaatay waay wuu qirtay markaa faamar bihi faamar waa amrtay bihi isaga caayishatu caayisha zawju nabi nabiga xaaskiisa sal allahu alay slam faqudi adeedu baa la gooyey wa qaala caayishatu waxay tilaada alqadcu fii rubci diinaarin fasaacidan markaa waxay rirtaan waradan ku talo waxay ahayd rubucu diinaar bay ahayd ah. ومسلك وضع الإمام الشافعي وياه قال وقال مالك وحوري أحب ما شيء كلوك الكعلم يحي ويجبه كواجب في حديث القطع إلي حقيقة ثلاثة دراهم وسدح درهم وإن ارتفع الصرف صرفكم الخاص حويا كرهب وكعاطو دونه أو اتبع ما هو صوت عهدو دونه fidada iyo dahabka la isku sarrifayaa ma kor hawka ama hoos hawka ee waa ma harqiisa ama qaaliyoobe wadaalika arrinkaas waxaa weeyaan anna rasuululahi sal slam qadaca u gooyey fii mijanin gaashaan qiimatuhu qiimadiisu halaaatu daraahima saddex dirham ay tahay wa anna cuhmaan bin cafaanna qadaca uu gooyey fii utrujatin utrujo oo quwimad la qiimeeyey bihalaati diraahima lagu qiimeeyey waataan soo marinay wahaada kaasna axaba maashayka wuxuu ka cagban yahay weeyaan samictu aan maqlaylaya xaggayga fii daalika arrinkaas baabu maa jaa wixii ku in buu baab yahay fii qadci laabaqi markaas fii qadci laabiqi addoonka baxsaday in la gooyo addoonka baxsaday in gacantiisa la gooyo iyo wasaariqi tuuga muxuu dhigay halkaas saasuu marka adoon kan baxsaday ma la gelin karaa mise loo gelin karaa masalo khilaafiya masalada waa la isku hayaa adoonka yani addoonka ma eh, intaan la gaaray adoonka ama la baxsana la baxsan adoon ba iyana ku qeydaya yani qof aabi hadda waxa weya waxaa laga wadaa qofka intuu sadiqo wixii xaday la baxsaday ya ma la goynayaa يا ولا قيني سيدي عبد الله بن عمر يا عمر بن عبد العزيز اي راهن امام مالك يا شافعي اي راهن مروان الحكم يسعيد بن عاصي ابو حنيفه وحيرا لا قيم مايو adoonka wax la baxsada la goy maayo waaye umumka aayadu soo galaya marka wasaariq wasaariqatu fadlu diyum wasoma marka wuxuu marka masaa'ilkaas waa masaa'il kulli khilaaf ku jiro baqawi fii sharxi sunnu isna ku sheegay wuxuu yidhi hadduu xado markaas waxaa weeyaan markaa waa la goyni markaa ama ha baxsanayn una baxsanayn addoonka baxsaday waana sidii imaam maalik raxmiya shaafici iyo caamata qabaan buu yidhi marka masaladaas waa mas'ala markaa nowcanna khilaaf uu ku jiro abuu xaniifa laftiisana saas waxa qowl ka sugan baa jira yaxaana weeyaan laysa cala alcabdi alaabiqi qadcun idaa sariqa waxa weeyaan marka hadduu addoonka baxsaday haddii waxaada markaa la goymaayo limaada addoonku uu la baxsaday marka waxaan loo goynay sayidkay markaa dhib ku noqonaysaa dee waayo sayidkii ayaa markaa waxa weeyaan wixii lagu yeelanaya marka waxaa weeyaan sayidkaas si aan loo dhigin markaa marka jamcu jawaamica laftiisa saasaa ku sugan oo laga heli karaa masalada markaa mirusn albidaaya wanihaaya fi bidaayat musil wanihayat muqtasid buu sheegay muqtasid buu sheegaa mujalka la saxada afar boqol afar lixdan afartan iyo lix ibn qudamah alhamdulillah mujalka la tobnaad buu sheegay muqniga yani saxada afar boqol iyo konton waayah baaw ma jaa wuxuu yidhi fi qadci al-aabiqa adoonka baxsaday in la gooyo qacanta wax la baxsaday iyo wasaariqi tuuga وحدثني مالك يحيى بي وروي عن مالك بكوري عن نافع عن عبد النضون ولعبد الله بن عمر رسول الله سرق حضي وهو آبق صواب بحصري فأرسل به عبد الله بن عمر بادري إلى سعيد بن العاص فأرسل وودري به أضونكي عبد الله بن عمر وسيد فيسا أضونك إلى سعيد بن العاص وودري وهو سعيد بن العاصنا أمير المدينة مدينة أمير قاها وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي له صحبة صحابه ومركا مالك النبي قد انتداء دي سنتها ما تقال دي سعيد بن العاص وارتقال جلبوها أبيه والد دلي دقالك بدر بالغو دلي وهو كافر قال إساقوا آه. سعيد بن العاص لكن وحوها صحابي قاس مركا منه مركو انتداء ديرا يعني صحابي آد ديقسيوها كان مشهورا بالجود والكرم ديقسيوها مرخى آد بقو عام بحي wuxuuna dhintay ilaahaan konton iyo saddex jira nabigu markay markuu dhintana dayn waxaa lagu lahaa siddeetan oo diinaar dahabaa lagu lahaa marka waxaa ka bixiyey wiilkiisii camar camar bn saciid bn caas baa ka bixiyey waayahe zarqani baa markaas waxaa weeyaan wax ka hadlaa fi sharxi فارسل به مرقس ودري عبد الله بن عمر الى سعيد بن عاص ودري وهو امير المدينه وايه ليقطع يده فابا سعيد بدي ان يقطع يده ما وحي مليه زرقاني زرقاني شرح زرقاني ما يصير وايه اللهم استعان هذا يسمع فقال له عبد الله بن عمر عفوا وهو أمير المدينة اللي يقطع يده فأبا سعيد بادي يقطع يده وقعنته لكم يضربه وقال وحول لا تقطع يد tuuga baxsada qacantiisa lama goyn karo ee adoonka baxsaday wasaariqiyo tuuga idaa sadaqa mar asaariqi ee tuuga idaa sadaqa markuu xado halkaa baabu maa jaa fi qadci alaabiqi asaariqi ma dhigaya mise wasaariqi asaariqi kaliya qof dhiga majirta wuu wadan ya wuu wata soo ma oo wuxuu dhigayaa jaa fi qadci alaabiqi asaariqi ha ciwaankan ka hadlaya tarjamadan ka hadlaya ha waaye ana meeshan soo mariyey marka baabu wuxuu yidhi marka walaa tuqdacu lama gooyo dulaabi qiyaas saariqee tuugaa idaa saraqa markuu xado faqaala lahu cabdullahi bni cumar baa ku yidhi fii ayi kitaabi illaahi wajadta hada kitaabka ilaahay halkeed ka hesha arrintaa kitaabka ilaahay wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahum ku sugan baxsaday ku anbaxsan lama kala sheegina adoo halka kitaabka ilaahay halka ka taala waxa sheegayso ثم امر به عبد الله بن عمر بaa ayaa amray faqud عليه dubal gooy war waxa ka baxay kitaabka ilaahay waxa sheegaysa kuma sunnay waaya عبد الله بن عمر baa kari واي وسني سني داي سو ساسما اللهم استعان قعنتي سوى لغوي مرقه واي عبد الله بن عمر وحو قب وحو قبي اباقا يا بحثسن ان مانع نقولين وحدثني مالك عن زريق بن حكيم زريق بن حكيم وايح صلى الله عليه وسلم واي اللهم استعان مس حكيم بن زريق وها وكذا صار هذا زريق بن حكيم مس حكيم بن زريق وها يا حكيم بن زريق وها مس زريق بن حكيم زريق بن حكيم وايح دي بنو انه اخبره ورهي مرقه annahu akhada cabdan adoom inuu qaatay aabiqan warkaas waxaa weeyaan baxsaday oo qasara qaxday qaala wuxuu ihi fa ashkala calaya amru amarkiisa baa iska kaga dhexgalay qaala wuxuu ihi fakatabtu waanu qoray fii amrihi amarkiisa waxaanu wax uga qoray ilaa cumar bin cabdilcasiis as'aluhu can dalika arrinka anigu weydiinay wahuwa alwaali yowma idin maalinka isaga isaga waali ahaa qaal wuxuu ri faaqbaltu waan u warramay annanu kuntu inaan annani anigu kuntu inaan ahaa asmacu kii maqlaya ana alcabda adoonku alaabiqa ana alcabda adoonka alaabiqa ee baxsaday idaa saraqa markuu xado walxalow isaguna aabiqunu baxsaday lam tuqdac yadu gacantiisa la goy maayadii qaala wuxuu ri fakatabtu fakataba ilaya cumar bn cabdilcaziis baa ii soo qoray naqiida kitaabi aniga warqadda aan u qoray didkeeda wax ka soo horjeedaba oon inaan la goynayn soo isna didkeedii buu isoo qoro wuxuu yidhi yaquulu isagoo leh katabta ilaya waad soo qortay annaka kunta inaad ahayd tasmacu kii maqla an alcabda addoonka alaabiqee baxsan idaa saraqa markuu waxado lam tuqdac yaduhu la goy maayo wa anna allaha tabaaraka watacaala yaquulu fii kitaabi wuxuu leeyahay wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa war tuuga iyo tuugada qacmaha gooya jazaa-an abaalmarin bimaa shay lagu abaalmarinayo kasaba ay shaqayseen nakaalan xaalay ciqaab tahay min allah ilahay xaggiisa ka haatay wallaahu ilaahayna casiizun waa alla marka waxaa weeyaan awood badan xakiiman oo xigmad badan alimaamu alasmaci luuqawigaas ayaa wuxuu yidhi markaas waxaa weeyaan nin qur-aanka icjaaskiisuu tijaabinaya moogtahay nin heebaadiye ah oo waxaaba markaa aan baranin ayuu markaas waxaa wey ku dul akriya xataa qur-aanka aqoonin qur ma yaqaano ayuu ku dul ku yidhi wasaariqu wasaariqatu faqdacuu jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim bughir markaas uu yiri laysa hada kitabullah a'id maratan thaniya من البادية القرآن من يماربه واركو علمي الكتاب كلا شيء سماه وكو عليه وحون والصارق والصارقة فاقضعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم بيري ليس هذا كتاب الله أعد مرة ثانية ثالثة markaasaa wuxuu yidhi wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaa-an bimaa kasabaa nakaaran min allaahi wallaahu casiizun xakiim markaasuu yidhi haadaa kitaabullah waka markaasuu yidhi maxaad ku fahamtay markaasaa wuxuu yidhi kitaabka ilaahay isma buriyo anugu haddaan muslim haysaan aaminsanahay ee adiga hadalkaagii hore tanaaqud baa ku jiray tanaaqudka meeshuu ka jirana waxaa weye nakaaran min allaahi ciqaab baa sheegtay ayaa sheegtay haddana kafuur raxiim baad ka daba keentay walow kafara lahu lam yucaaqibu buu yidhi haddii loo dimi dhaafi lahaa lama ciqaaben buu yidhi waa la ciqaabay waa loo dhaafay iswaafaji buu yidhi adigu ee markaa tiri munaasib iskuma aha buu yidhi labadaas munaasaba meesha jirta laakiin markaa tiri wallahu casiizun xakiim awood badan awoodda iyo ciqaabta isku munaasabooba markaa اللهم استعانوا عليه تقولان كتابك إلهي الربادي ويفهمي بأشياء علماء شيئا السنة الله يكر الله توب توب أنسعنا وإحنا سعانا مركا مسألة سوى سيدة أيضا مركا حلقا مركا سحويا يعني والسارق وألبا كجلتا والسارقة ألبا كجلتا سعان ما أشعومي فايدين ساسوما أبو حكو خسيسين أبوان قبحسيك يا خسيسين كان بليه هيدي مجو مجلتو هاس فإن بلغ هدي قال سرقة وحا وحا ربع دينار فسائده يحي كبرا فقطع يده عندي qiraa'ada cabdillaahi bn mascuud waxaa weeyaan faqdacu aymaanihima miigta ayaa laga goynayaa waana qira'ada cbdillahi mascuud lakin waa qira'atu shaadda maxaa marka la yidhaha alqiraa'atu shaadda tasluxu litafsiiri walaa tasluxu liqiraa'a qiraa'ada shaadku waxay u suubataa tafsiir ahaan in aayaddan lagu fasiro saxda laakiin uma suubata marka qiraa'a ahaan marka aydiihimaa qacmaha ka gooya gacanta miigtaada la goynayaa qiraa'ada shaadka laga faa'iidaysanaya hoyaasaa yidhi saaxibu ljalaalayn markuu yidhi faqdacuu aydiyahumaa ay yamiinu kulla waaxidi minhumaa min alquuci mid kasta midigtiisa tafsiirujalaalayinku markuu yidhi mid kasta midigtiisa markaas waxaa weeya ka gooyaa laga wadaa ayaa saaxibuuljumal xaashiyada jumalkee saaran ah, xadaradu dhulka la sina markuu aayadda marayo eh, maxay ahayd waxay ahayd lahu khuwaaran aayadda qur-aanka ayd suuratu calaafiya dhaha labadoo ku jirtay fa akhrija lahum cijlan jasada lahu khuwaar dhulku jumalka tafsiirka jumalku dhulku la sima wax ka jira ma lamida ha ah, dhulku la sima xabo waxay ku taallaa markaas waxa weeyaan markhaati xataa in la geli waxay ku taallaa markaas waxa weeyaan awjaaca shuraaxdiisa iska hoosay markaas weeyaan ah, kifaayatul khiyaar qabla akhri aan socono marka adu maxay noo geeyay salaa kulli xamayno iska soconaa jumalka ay noo geeyay baabkeeni maahay Allahumma ista'an musta'an موضوعنا ما لكن جمل كان لغي جملku marka wuxuu yiri al-yamin mustafad min al-qira'ati ash-shadha qira'ada shadka yamin in laga goynayo midigta laga faa'iideysto buu yiri ko ay lagu goynayna mustafad min as-sunnati wa sunnah nabiga ayaa ayaa markaasay in midigta horta la goynayo waa qira'ada shadka laga faa'iideystay ko halka in lagu goynayna waxa laga faa'iideystay sunnada nabiga alayhi salatu wassalam وحدثني مالك بابا يورقمي أنه بلغ وحسوق أنه قاسم بن محمد بن الصديق إيو صالم بن عبد الله وحي صالم بن عبد الله إيو عروة بن الزبير كاننا يقول لك إذا إذا سرق العبد ودنك مرقو وحضه الله بقى بحصري ما يجب فيه القرع وحي يقول كواجب يسو ها قل عوال لقين قال مالك وحور وذلك الأمر أمر خاص وحنا الذي كل اختلاف فيه خلافنا كسنا عندنا نكتغير المدينة أن العبد أدون قال بغير بحث إذا سرق مرقو حدا ما شيء وحدا يجب كواجب يفي دحديث القرع قين قل عوال لقيني واي اللهم استعان عليه تقلا وضع والقين وقولك سيدا مالك يا الشافعي ابو حنيفه يا اصحابه يا الثوري يا اوزاعي يا الليث سيدا اي قبان ويان فقبل مساوت لابن عبد البر السبب ابن عبد البر وحتلي يعني وحول هذا على قو... على هذا وحول قول مالك على هذا أساس ويامر قول مالك والشافعي وابي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبي الثور والداود وجمهور أهل العلم اليوم بالأمصار بير وإنما وقع الاختلاف فيه قديما انت يقول رسول خلاف قرعي ثم عقد الإجماع على ذلك إجماع حقوق انتبي إلا قوينة يمر خاطون قبح سليم وقعنتين إلا قوينة في بعد ذلك انت كذب استذكار قد كيليسا مجلد كمرقى في اللغتنات صفحة بقول يطواتين لبا باب ترك الشفاعة irgada in laga tago lisaariqi tuuga wax loo edgeeyo idaa balaqa suldaana qaadiga markay gaadha hawsh intaa ka horeysa waa suli kartaa laakiin mar haddii maxkamadda la geeyo markaas irga kama banaano waxaa soo geli markaas atashfucu fi xaddin min xuduud illaahi tabaaraka wa tacaala sooma وحدثني مالك بابا يورقمي عن مشابي زوري بكوري عن صفوان بن, أبي بن عبد الله بن صفوان صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية وايه قصة من وصل سقطوا أي مرقى صحوية منك وصاحبك أوية حديث لك هو مرسل mursal kulli ana safan bin arabihi marka maydin dhigaya musaad mid dhigaya daliil tawir alhawaliga sharaxa kay sharaxu ku dhigaa haddu doonay an abihi wuxuu dhigaa marka an malik an abdullahi marka wuxuu dhigaa an abd an malik an zuhriya an abdullahi ibn safan an abihi saswiyah tanwiir xawaalig dhigaya ha nusa waa nusada baahiya allahuma staaan aleyh tula aynu soconno waayo nusqada laba mujaladka markaas waa safxada lix boqol iyo toban weeya waayo allahuma istacaan wuxuu yihi markaas waxaa weeyaa nasafaan bin umayata qiila la waxa lagu yidhi inahu lam yuhaajir munaha inahu man lam yuhaajir qofka aan hijroonin halaka wuu halaagsamay waa safaan bin umayat bn khalaf alqurashiy almaki waa saxaabi wa min almu'allafati qulubuhum ka mid ahaa maalmihii cusmaan la dilay buu dhintay culimada qabiil kamid waxay idhaaheen labiyo afartan hijro markeeda ma laba kow iyo afartankii buu dhintay nabiga sala allahu alay wasalam bay maabtiyahan nabiga dadi baa dhashay aabihiina isagoo gaala lagu dilay bedel isna wuxuu islaamay bacda alfatxi bacda fatxi maka tuu islaamay waa kii nabigu sal allahu alay slam diraca ka soo cariisay waa kii yidhi aqasman yaa maxamed ama caariya ma ma dhicitaan aad iga dhacaysaa mise waa markaa caariya aad ii socolinayso markaasaa wuxuu yidhi markaas waxaa weeyaan bal caariya wuu yidhi markaas markaasaa wuxuu yidhi markaas waxaa weeyaan safaan wuxuu yidhi cadaan rasuul yooma xunayn waxaa weye rasuulku sala allahu alay slam maalinka xunayn markaa siiyey rasuulkuna dadkaan ugu nacabahay marka hore ahaa subaxuuna ii siinayey xataa saara axaba annaasi ilayhi marka imam axmed as musnadii soo warray faqadima ma safaan bin umayata ayaa soo galay almadiinata fanaama fi lmasjidi masaajidkii u seexdayba watawasada ridaahu go-iisiina uba jeqalaysay fa jaa-a saariqun tuug baa yimid fa akhada ridaahu go-i buu ka hoos qaatay watawasada ridaahu go-iisii uu barkaday sidaan idhaahna fa jaa-a saariqun tuug baa yimid fa akhada ridaahu go-iisii buu ka qaatay fa akhada safaan baa soo qatay asaariqa tuugii فجاء به وكان توقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله بكوري صلى الله عليه وسلم أصرقت الرداء هذا ولكن قويس ما حضي قالوا وحين نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدوق عندي سن لقوي فقال له صفان باكوري إني أنا لم أريد هذا يا رسول الله رسولك إلهي وأنينا وقعنت قويس ما لدينا إلا أسكو أغاتين وتوقي هم أنجري waayahay huwa calayhi huwa go calayhi ninka dushiisa sadaqatun buu yahay ana iska daayo ku sadaqaysay iska daa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوري فهلا فهلا قبل أن تأتيني به يعني فهلا عفوت محاض عفي ويدي قبل أن تأتيني به انت هذا إلي من كور وحاون دلشينا معناها يعني إلي إرقى بناني مرحتي قادين كذا صمة أوكي اللهم استعانوا عليه تقول يعني فهلا تصدقت به إلا هو كسر قيسي ولسمه تصدقت به مرقه كاحتم فالله تصدقت به ما حد وصدق يسوي قبل أن تأتيني بنت مرقه صحويا إلى إيمان كهر حديث كان سوى متصل وحصو صاري نسائي ايا صو صاري في كتاب قلع صارق وكذلك مرقه ابن ماجه وصو صاري في سننه وحدثني مالك باي ورحمي عن حدثني يحيى باي ورحمي عن مالك بو كوري عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن وربيعه الرغي ان عزير بن العوام بالقيه وحو لكلمي رجلا من بو لكلمي قد اخذ صادقا توق مرقاس وحويا الله مستعان قبتي قال اخذ مرقاس وحويا قبتي صادقا من توقا وهو يريد يسقط دون ان يذهب به الى walxaalow isaguna yuriidu ninkaasi uu doonaya an yadhaba in la taga bihi tuuga ilaa suldaani qaadiga u geeyo fashafaca lahu zubayr zubayr baa u erga dalba uu yidhi markaa layursalahu inu iska sii daayo ayuu ga erga dalbay war iska sii daa buu yidhi faqaala wuxuu laami xataa abluqa bihi suldaan ilaa an markaa qaadiga gaarhsiiyo faqaala zubayr wuxuu yidhi idaa balaqta bihi markaad gaarhsiisa suldaana qaadiga falacana allah allaha nacdaro ashaafica ka ergeynaya iyo walmushafica ka ergada aqbalaya وايه اللهم استعان حديث كان هذا وحو اسوا موقوف صومه سبيل مع عوام بقول جوغا اسوا مرفوع وحصص الامام الدارقطني وصص في سنده ayuu soo saar markaa oo ishfa'u ma lam yasil ila alwali fa idha wasala ila alwali fa'afa fala afa Allah anhu ha war waxa weeyaan ergeeye inta aydan qaadiga gaarsiinin mar hadii qaadiga la gaarsiiyana oo uu cafiyo ilaahay ma cafiyo isaga laftiisa ibnu cabdilbar ayaa wuxuu yidhi laa aclamu khilaafan anuu khilaafa kuma ogi ana shafaacata fii dawi dunuubi xasanatun jamiilatun maa lam tabluqa sawdaan wuxuu yidhi markaas waxaa weeyaan eh, khilaaf kuma jiro oo khilaaf kuma ogi buu yidhi dadka dunuubta u saaxiibkaa ah in irgo laga aqbalo inay wanaagsan tahay irgadaasi qaadigankayna gaadhin wa ana calayhi idaa balaqatu iqaamatuha qaadiga dushiisa waxaa mar hadday soo gaadha irga ma bannaan inuu ka oogo واي اللهم استعان عليه تقلام باب حباب ما جاء وحي كيمد باب حباب يهي جامع القطع قلنت بابك كل مني وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عبد الرحمن القاسم بن محمد بن بكر الصديق ويان أنا رجل نغم أهل اليمن اليمن كميدا نرغى يمن كميدا ابن جليج وحيد مدى عيسى وحليه جلي جبر أما الجبيد بالله جلي jabri baa la dhihi jiray ama jubayr ree yabanee nagu ka mid ahaaye halkaa fiili waa nin ree yamaneed ka mid a ah. aqdhac alyadi qacantiisu ay go-an tahay iyo warijil lugta labaduba ay go-an yihiin fiil marka jubayr waa jabri oo la taskiiliyey soo ma marka waa jabana dee jabana la yidhaha jabane soomaali jabanu noqonaya dee waaye allahuma mustacaan aleyh tqlam nimaa saaxiib macalin jaban maxaa la dhihi jiray jaban iyo waxbaa la marka waxa weeyaan waa jaban jaban weeyaan saas ana rajula nin oo meheliyabad reer yamanad ka ah, oo af qacanta go iyo warija lugta labadaba labada wuu go yahay qacanta midig iyo lugta bidix labada wuu go yahay yaa qadima madiinuu soo galay markaa halka annaba halka inoo qadaro ayaa jirta soo maha anna ismigeedii aawey waa rajulanta khabarkeediina aawey خبر كيدنا أوي لو مرقى تنسب الاسم وترفع الخبر ويانه خبر كيدي وقدمه قدمه مرقى سبحان ويان دي فاعل باو يسارن او و مجايز السر من سو جول السر ها اجوا جايز با ها ما حكو قرت يا فعل ماضي وكا طبنكي كما جيران موقتها طبنكي وجوبك لو يسارن جو صفر مرفوع من امر حتم ودون يا مضارع واسميهما وفعل الاستثناء والتعجب وفعل التفضيل ضربا تصيبي كما يجري الشيخ قدم مركه وحويا هو وقدر مركه والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر أنه يقدر مركه فنزل مركه سحويا انت اعرابت انا اسكا قاده خذها بدون ثمن فقدم مركه نقاس سو غلي فنزل على ابي بكر الصديق وكسو دغي فشكى اليه مركه سو عوضي ان عامل اليمني يمن عامل كيسي قد ظلمه انه ظلميي فكان وحا يصلي من الليل هبينك كي تكدا فيقول أبو بكر بعد هجري وأبيك ما ليلك بالليل سارق وأبيك مركز حويا وربي أبيك وحكو قدر مركز قسم كيبا لحفي وأبيك وربي أبيك أباها ربي كيبا كنت نارتي إيه مركز عربتها ساسك اللي هجرت مركز إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم صمع عربت وأقول أبوك كنت laakiin nabigaa isticmaalay oo nabigu wuxuu yidhi aflaxa wa abiihi in sadaqa dakhala aljanna ninka acraabigaa soo ma aflaxa wa abiihi ay warabbi abiihi baan ku dhaartay waa sidaa markaa wa abiika warabbi abiika baan ku dhaartay maa layluka habeenkaagu ma aha bileyli saariqin in tuuga habeen habeen tuug ma aha yani <laughs> bileylin saariqin habeen tuug ma aha oo inaad waxaday kaama muuqata markaa آه اللهم استعان عليه تقلام ويعني هبينكي قفكو صلاة الليل كادو تكذو ذي من أفعال صادق ما هدي صمة واي ثم إنهم يقوا فقدوا وحي وايين بدلبا رأي بكربا وحي وايين إذا هذا والاسكو دقي موت عقدا كول بي وايين واللي أسماء صناتين بنت عميس أسماء بنت عميس وقبل جعفر بن طالب وكرد انت كدنا أبو بكر الصديق وقرصي balan soconay markaa imraata ay bakr ahayd asidiiq fajacala rajul ninkii wuxuu gudagalay yaduufu inuu wadeegayo macahum ree abi bakr macooga ويقول ليه اللهم عليك إلى حيو مرخى حويا قبو بمن بيت قفك كعويسي وكعبريسي أهل هذا البيت قيس كان يساقع مرخى الصالح ونكسن فوجد الحلية حلذي بيهلين عند الصائق متما الأكتسي كهلنا برقال زعم وحوش أن الأقطع كان لقطة يقعنت قوانا هاي بكر لصع للبدا يدايا jaa bihi jaahu inuu keenay bihi markaa kuushan inuu la yimid oo isagu uu keeno ka iibiyuu sheegay factarafa bihi markaasuu ku qiray markaa factarafa factarafa waxaa qirtay bihi kuushii al-aqdacu kii markaa lugtay qacanta go'naa aw shuhida calayhi waa lagu markhaati kacay bihi isaga fa amara bihi abubakr sidiiq u amray faqudicat yadduhu lyusraa baa la gooyey lugaya qacan baa u baaqaheed qacantii kalena waa la gooyey lug keliya u soo hadhay wa qaala abubakr wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee la ducaahu ducadiisii iyo habaarkiisii calaa nafsii naftiisa uu habaarayay allaahuma calayka lowhayi yaa ashaddu igala daran cindi agtayda calayhi dushiisa min sariqati tuunnimadiisa سرقة توني مديس والله اسمه اسكو هباري يا بيقدر بينكم ورمحوسا اسكو هباري بلايسي مو اسكدا يا مرخم محوسا اسكو هباري اللهم استعان والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هل كان نوجه إن شاء الله تعالى